وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay qofka janaabada qaba waxyaabaha xaraamta ka ah wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala wayaxrumu biاljanaabati maa xaruma biاlxadaث wakada اllubthu fi اlmasjid وqراءة القرآن walow bعضa آية ويubاح أذكاarه la بqصد القرآن fain qصد القرآن caصى أو الذikر أو laa شhayء جاaز وlah الmrور في الmasجد ويukrah لغayri xاaجة ويxrmu waxaa xaraam ku ah bاljanaabati bisababi اljanaabati janaabo qofkii ku dhacday darteed maa xaruma wixii xaraam ahaa bilxadai wayse jabtay wixii xaraam u ahaayo afar shay oon soo marnay afartii waa xaraam alsalaatu waa xaraam masu lmusxafi in la taabto waa xaraam xamlu lmusxafina waa xaraam tawaafkiina waa xaraam afartaa waa xaraam buu yidhi kusoo maray xadadkii asalka ahaa un asalka istidlaalkana waxaa weeye waxyaabahaasi haddii ay adilo aynu u sheegnay buu yidhi si ay noqotaba inay xadadkii yaraa ku xaraam noqdeen fa min baabi awlaa inay xadadkii weynaana ku xaaraam noqdaan intaa waxaa dheer wakada lubthu fi lmasjidi masjidkii in lagu nagaado nagaansho dheer oo qofkii iska dhex fadhiisto oo iska dhex joogo iyana ma banaano waa xaaraan buu leeyahay waxay leeyihin arrintaa waxaa laga faa'iidaysanayaa aayaddii ka hadlaysay tahaarada laa taqrabu salaata laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuban ilaa caabiri sabiilin xataa taqtasiluu masaajidkiina ha u dhowaanina la yidhi walaa junuban idinkoo jinaabo qaba ha u dhowaanina ilaa caabirii sabiilin dariiq ahaan dad u goynaya oo maraya inaad tihiin maane xataa taqtasiluu ilaa aada soo qabaysataan aayaddaa mafhuumkeeda waxay yidhaahdeen waxaa laga fahmay qofka janaabada qabay inuu masaajidkii iska dhex jooga in aan la ogolayn laakiin wixii maritaan iyo gudbitaana amaan dheerayn ee dan iyo ka adeegasho iyo wax ka qaadashaa iyada waa la ogol yahay oo fii macna alcubuuri caabirii sabiilin bay noqon iyo xadiidkii khumrada iyo sajaayadda nabiga isagoo ku jira gudaha masaajidka calayhi salaatu wasalaam ummahaatulmu'miniinku iyagoo caado qaba ay siin jireen markay yidhaahdeen isiiya uu yiri ay yidhahdeen janaaban qabnaana wuxuu ku yidhi inna xaydataki laysat fii yadiki gacanta caado kama qabtid ee iisoo laac haddaba gacanta gashayna gelitaan ma aha wixii ka xaajay gudashaana dhib ma laha laakiin in la dhex fadhiista masaajidka oo qof janaabo qaba uu dhex fadhiisto horta mafhuumka mukhaalafada ee aayaddaa waan ka qaadanay waxaa labaadan ka qaadanay xadiid nabiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasoo min xadiidi caaisha laga wariyayoo uu leeyahay nabigu laa uxilu lmasjida lixaa'idin walaa junub qof qaado caado qabta iyo nin janaabo qaba midna uma ogoli masaajidka u bannayn maayo xadiidkuse cinda taxqiiqi daciif weeyo ma sugna waxay yidhaahdeen waxaa isla macnaha ku soo arooray xadiid imaamu axmed iyo keyrkood warinayaan asalkiisuna saxiixaynka ku yaallo laakiin ziyaadada maxallu shaahidkiihi aanu saxiixaynka ku oolin sanadkeedana wax ku jiraan ina almalaa'ikata laa tadkhulu beytan fiihi junubun walaa suura guri sawir yaallo qof janaabo qabana ku jiro ama ku jira malaa'igii ma gasho masjidkana waa meeshii cibaadadu malaa'igtii dadka u ducaynaysa yaa looga baahan yahay dhexfadhigaaguna dee malaa'igtiibuu hor istaagayaa intaa marka la isku dardara mafhuumkii aayaadka iyo axaadiidta majmuucooda dacfiba ha ku jiree macnahaasay faa'iideynayaanbay yidhaahdeen culimo badan baana sidaa qabto fuqahada shaaficiyada keliya maaha raxmat ullaahi calayhim halkaasay u daliishadeen wa qiraa'atu lqur'aani qur-aan in la akhriyana waa xaraam bay tahay walow bacda aayatin aayad qeyb ka mida haba noqotee aayad qeyb ka midana inaad qur-aan akhrido aayadaan dhammaystirnaynba ha noqotee iyadana ma bannaana waxay yidhaahdeen dhowr arrimood bay u cuskadeen marka koowaad laa yamasuhu ila almutahharuuna waa u deliishadeen wejhul istidlaalkooduna wuxuu ahaa haddii waraaqihii qur-aanku ku qoraa qur-aan baa ku qoran darteed in la taabta loo diiday ixtiraamkii qur-aanka isaga laftiisii in la akhriyaana waxay keenaysaa qiyaasan in la diido waayo waraaqahanka ku qoran dartii baa loo xurmeeyey isagii carabka in laga akriyana la mid wey wejkaa fuqahada shaaficiyadu qaar baa sheegay qaarna xadiidka cabdillaahi bni cumar bay sheegeenoo laa taqra'u alxaa'idu wala aljunubu shay-an min alqur'aani qof janaabo qaba iyo dumar caado qaba midna hal qur'aana ma aqri'i karaan oo looma ogolo waya xadiidka xadiidkaana aimo ah imaamu tirmidiya kamid yihiin ibn maajahi yaa wariyey sanadkiisana dacfi baa ku jira dacfiga ku jirana wuxuu yahay nin la yidhaahda ismaaciil ibni cayaash baa can muuse bni cuqbata ka wariyey muuse bni cuqbata waa aimadii muarikhiintii maqaasida wax ka qoray oo reer xijaaz iyo madiinaa wey ismaaciil ibni cayaash nin reer shaama buu ahaa wixii uu ka wariyey cid aan reer shaam ahaynna lama aqbalo wixii laakiin reer shaam uu ka wariyey waa la aqbalaa sheekhiisu reer shaam ma aha marka reer xijaaz wey kaana waa daliishadeen calaa kulli xaal xadiidkaas waxaa kalooy daliishadeen xadiid laga wariyey cali bn abi aalib radia allahu canhu a oo imaamu abu daawuud iyo tirmidi iyo imaamu axmed iyo wariyeen xadiidkaa waxaa warinaya cabdillaahi bni salimata almuraadi cali buu ka warinayaa radi allahu canhu wa ardaahu inuu yidhi nabigu kaana yuqri'una alqur'aana wa ya'kulu macana alaxma nabigu qur-aanka waa noo aqrin jiray hilibkana waa nala cuni jiray walam yakun yaxjubuhu aw qaala yaxjuzuhu can ilqur'aani shayun laysa aljanaaba qur-aanka akhriskiisa wax ka celin jiray ama ka hor istaagi jiray ma jiro aan ahayn janaabada macnaha hadduu janaabo qabo qur-aan ma aqriyi jirin weyn xadiidkaasi culimmadu waa isku qabteen sixadiiso ninka raawiga ee cali ka wariyay cabdillaahi bni salamata almuraadi cabdillaahi bni salimata almuraadi aakhirkiisii waa waayeelo waxoogay garashadiisu ay isku darmatay walidaalika raawiga xadiidkan ka wariyay baa wuxuu leeyahay mararka qaarkood kunnaa nacrifu wanunkir marna waxaan garanayno nin yar taamuu noola ekaan jiray marna waxoogay waan ka cabshakihi jirayo nin waxoogay isku yar dhexyaacay buu noola ekaan jiray ninka noocaasa ikhtilaadku galay wuxuu wariyana lama aqbalo hadduunan ahayn intuu miyir qabay xadiidkana lama oga xilligu wariyey waxay ku doodeen fuqahada shaaficiyadu mutaabacu leeyahay xadiidkoo lama keliyoobin nin la yidhaahdo cubaydillaahi bni khaliifata abulkhariif alhamdani baa kala wariyey cali imaamu axmed baana fii musnadihi ku soo saaray xadiidkana wuxuu ku daray fa ama aljunubu falaa walaa aaya ma akri'i kara qur-aan xataa aayadna ha noqote aharkaa xadiidkaa warinayo abulkhariif alhamdani marka dib loogu noqdo waa min qowli caliyin oo ka sugan inuu yidhi qof janaabo qaba aayad qur-aan ma akriyi kara xataa aayad ma akhrii karo waxay yidhahdeen haddii lagaba soo qaada athar cali in cadi mawquuf inuu yahay wej kalena isagoo marfuuca uu ka soo arooray xadiidkii kale ibnu cumarna shaahid filbaabi uu yahay soo kii la yidhi way isxoogeynayaan la dhihi jiray ma aha marka way isu kaaye xoogeynayaan xadiidka ibnu cumarna dacfigiisu ma adka cabdillaahi ibni salimatana dacfigiisu ma adka abulghariif haddii uu ku darmaday sugeygeyntoodu masalada asal inay leedahay tilmaamaysaayo junubku qur-aan ma aqri'i kara walaa aayatan halkaasay u daliishadeen uu aqri'i karaa nas cad ma laha lafteedu uu akrin karaa wax nas ahoo cad ma laha waxa ugu dhowey loo daliishaday waa xadiidkii caaisha ee ahaa kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi wakti kastabaa uu xusi jiray ilaahay xuskaan buu qur-aanka ka mid yahay cumuum saasa la daliishada weeye iyo nabigu isagoo caaisho dhabteeda ku jiifay caado qabtuu qur-aan aqriyey laakiin dhabtii buu ku jiifayoo caadadii qabtay iyo isagaa aqriyey bay kala tafriiqiyeen kuwa jawaabayana iska waa un baxthi iyo istintaaj iyo istinbaataad fiqiye nascad oo sariixa oo asaxayna ma laha wuu aqrin karaa ma aqri'i karana intan waa ku caddahay laakiin sixadeed unbaa muran la yargeliyey masaa'il intaa wax ka yar bayna fuqahada jamhuurtoodu axkaam iyo masaa'il ku saleeyaan wa yubaaxu waxaa la banneeyey su-aalaad qabil ahayd oo laga yaaba inay kugu wareegaysay baa halkan lagaaga jawaabayaa waxaa weeye haddii aan adkaan akhrisanayo oon hurdo seexanayo ama aan soo tooso ama adkaaru sabaaxi walmasaa'i aan aqrinayo qur-aanna uu ka mid yahay ama aan shaydaaniya wax ka baqo oon qur-aan akhrista adkaar ahaan adciye isticaado u akhristo ama aan salaad iyo banaankeedba ducaysanayo oon ducooyinkii qur-aanka akhrista la ima ogola miyaa haddaan janaabo qabo ama gabadhu ducaada ay qabto maxay samayn su-aashaasaa lagaga jawaabo wa yubaaxu waxaa la baneeyey adkaaruhu adkaartii qur-aanka in la akristo laa biqasdi lqur'aani iyadoon qasad iyo niyo qur-aan lagu aqriyeynin waxayna aayaadka dikriga ku jiro iyo aayaadka ducadee rabbanaa atinaa fi dunyaa xasanatan rabbanaa ظلمنا أنفسنا وإن lam تغفر لنا ربنا اغفر lanaa ولإخواننا aladiina سبقونا بالإيمان iyo ilaa غayrkeed haddaad rabta inaad ku ducaysato niyadaaduna duca ahaan aad u akriyaysa waa la ogol yahay waayo inama alacmaalu bالniyaati wey ducadan waxaan carabigani haddaadan qur-aan niyoonin qur-aan axkaamtii qaadan mayso haddaad duca iyo dikri niyoota dhib ma laha adkaaru nawmi baa kuu timid qul wali iyo qul acuudu bilfalq iyo qul acuudu birabinaas iyo qul ya ayuha alkaafiruun aamana rasuulu iyo aayad kursiga adkaarta soo aroortay waad aqrin kartaa biniyati dikri oo dikru adkaaru nawm inaad akriyayso laa biniyati lqur'aani niyat ku aqrin maysi saasuu ku asalka istidlaalka labada a laba arrimood baa la daliishaday oo mid waan tilmaano waxaa nidhi inama alacmaalu binniyaati aqwaasha iyo afcaasha waxaa la samaynayana niyaadku raad iyo saamayn bay ku leeyihiin maadaama qur-aan markii qur-aan loo akrinayo cibaado uu yahay cibaadaadkana niyo ay u baahan yihiin haddii niyadii ducadan iyo ducadan iswaafaqaan ayad kursiga iyo taad akriyayso de haddaad qur-aankii niyootana qur-aan bay noqon haddaad dikri niyootana dikri bay noqon axkaamtoodana way kala duwanaan taa waa aharka niyada waxay cuskadeen mid labaadna waa cuskadeen nabigu alay salatu slam adkaaru nowm buu jideeyey adkaaru nowmi waxaa ka mid ah inaad saddexda mucawadaadka isku tufto oo intaad gacanta ku tufto aada ismarmarisa gacmaha waa la jideeyey laakiin min baabi alfaa'iidati intabih markii la tufaya goormaa la tufayaa wey markii qiraa'ada la aqrinayo haddii ay tahay baaburuqyana akriskaa horeeya tafliga iyo tufitaankuna uu dambeeya baabulisticaada hadday tahayna tufitaankaa horeeya akriskuna uu dambeeya farqigaasaa jira walidaalika markaa qofka lagu aqrinayo la aqrinaya turbatu ardina biriiqi bacdina yushfaa saqiimunaa biidni rabbina riwaayaad badan baa xorreysiinaya tufitaanka to inaad dhahaysa markaad turbato ardina biriiqi bacdina aada leedahay amaa qulwallihi iyo qulcubirfaq rabinaas markaad seexanaysa waxaa soo aroortay tufniinkaa horeynaya kadibna suuradda akriyaysa walidalika culamadu waxay dhahen farqiga udhaxeeya weeye ruqyada iyo isticaadada taa waa masalo kaloo inaga baxsan hadda laakiin waxaynu leenahay nabigu alay salaam waa jireeyey saddexdaa in la aqriyo wuxuu kaloo jideeyey waxyaabaha ugu dambeeya aqriyayso inay qul yaa ayuha alkaafiruun ka noqoto ama noqotaba waxaa kaloo la jideeyey nabigeennu xadiidka abu hurayrana ahaa marka idaa awaa ilaa firaashihi inuu aayad kursida aqriyo waxaa kaloo uu jideeyey labada aayadee aamana rasuul iyo ta ka dambaysaay inagu ala slam buu yidhi ah man kaana ninkii akriya fii laylatin kafataahu way ku fillaanayaan waa aayado qur-aana adkaar ahaan bayna usoo arooreen oo culimmadu xataa abwaabta la yidhahda adkaaru nawmi bay ku dareen marka mas'alada labaad istidraalkeedu dhowr arrimood buu ka kooban yahaye horta iyagoo adkaaru nawmi ah oon dadkii junub iyo xaa'id iyo kayrkii la kala qaadin bay soo arooreen waxaa labaadoo soo aroortay ninku markuu junub yahe seexanayo in loo ogol yahay idaa tawada'a inuu caadi u seexan karo isagoon biyo taabanna la ogol yahayoo min gayri an yamasa ma-an tahay waan soo marnay junub isagoon qabaysanin wuu seexan karaa xaa'idana wayba ku qasbantahoo qabayskeedu waxba tari maayo ilaa caadu ka dhammaato adkaartii nawmkana dadkay ula siman yihiin adkaartiina qur-aan baa ka mid a hadduu yahay mamnuuc yahay xaa-idadiiyo caadada gabdhaha qabay umushu way badnaayeen dadka janaabada ku seexanayana nabigaaba ogolaado isna intuu weysaystay bijanaabatin ku seexday hadday adkaartan mamnuuc dadka qaar ka tahay nabigu waa sheegi lahaa mar hadduuna sheegin waxaan ogaanay adkaartan dadkii oo dhan mashruuc inay u tahay sidee baynu u jamcinaa adkaartii mashruuca ahayd ee janaabada qofkii qabay xaa-idadii qur-aan baa ka mida dhinac kalena waxaynu niri lama ogola waxay yidhaahdeen awjuhda jamciga waxaa noola fiican in lagu tafriiqiyo niyada oo la yidhaahdaa biqasdi dikrina waa la ogol yahay biqasdi qur'aanna lama ogola saasaan ku jamcinay oo si kale soo looma jamcin karo qofku waa isku dayi karaa haa laakiin waxaanu nihi haddaan shaaficiye nahay qofkii wej kale ku jamciyeyna daliil cadoo wejkaa rajaxa ma keenin qofkii wejka yaga ictiraadayna daliil cad oo asaxay oo iskaga hor yimaado ku ictiraada ma laha isagana mar walba qofku labada in wej lagu jamciyo mid la ta'wiiliya waa loo baahan yahay wejkan wej nagala fiican ma laha aharkii niyaadka in lagu jamciyo marka masaladan wejkeeduna wejkaasay fuqahada shaaficiyadu mariyeen ano horaan idinku sheegayo wixii nas cad aynan ii muuqanin in la khilaafay fiqhi madhabi aan aqrinayaayo wejka iyo mustanadkiisa inaan sheego baad igu leedihiin waxyaan garta kaan garan waayana war kaas ma garanayaan idin idhaahdo fain qasada alqur'aana qur-aan hadduu qasdoo niyada qur-aan ka galo casaa wuu caasinayaa dembi bay kugu tahay oo xaaraan baad ku dhacday aw idikra buu niyooday dikri buu u niyooday aw laa shaya maba waxbaba ma niyoonin jaaza way bannaan tahay lianna waxaani qur-aan haddaan la niyoonin xukmu haddaadan waxba niyootana xukmu laqwi kalaami buu qaadan saa darteed jaaza laa shaya fiihi wax dembi a ah ma saara yidhahday inahaasaa la geegeeyey oo masaa'ilkaana la cuskaday walahu qofkii junubkaa wuxuu leeyahay xaqu leeyahay almuruuri inuu maro fi lmasjidi masjidka maro buu xaqu leeyahay aayadayna kuba caddahayoo ilaa caabirii sabiilin inaad dariiqahaan u maraysaan maahane xadiid caaishana waaba jiraaba maritaankaynu ku keeniye nabigu ala sl madi markuu yimid baa wuxuu arkay mararka qaarkood albaabadii saxaabada ee guryahoodii masaajka ku hareeraysnaa oo nin walba iridiisii masaajka ka dhex dhigtay markaasuu waxay dhaheen wajihuu canii haadihi lbuyuut waryaa guryahan kasii sii jeediya masaajka ka leexiya fa inii laa uxilu lmasjida lixaaidin walaa junubin anigu masjidka xaaid iyo junub midna uma banaynaye iga leexiyuu nabigu yii xadiidkana dacfi baa ku jiro waxaa ku jirta gabadh la yidhaahdo jasrata binti dajaaja oy culummadu isku khilaafeen haddii la qaata madhabka ibnu xibbaan iyo alimaam alcuqayli iyo ijli iyo cijli yaan leeyahy ibnu xibbaan haddii la qaato iqaadkay ku jirtaayoo xadiidkeedu xasan ama saxiix wey madhabka aimada kale imaamu lbukhaari iyo keyrkii haddii la qaatana xadiidkeedu daciif weeyo bukhaari isagu erey buu kusoo ururiyo wuxuu hi cinda jasrata cajaaib jasra binta jajaaib markaad timaado waxyaabo aad la yaabtun baad ku arki ereygaa tadciif wey haddii de waxaad la yaabto aad ku arki markay waxwariso la yihaahdo waxa la ysku hadlayn karo ama la dugsan kara ma aha wey cajaaib iyo qaraaib bay keentaa marka saas darteed bay ahlulxadiidka ictidaalkoodu iska yar riixeen sixada riwaayaadkeeda laakiin waxyaabo kale marka lagu dardaro baa las baa la cuskanayaa marka ilaa caabirii sabiilin baaba jid maritaan ku filan wa yukrahu waa karaaha haba badnaanaadee ligayri xaajatin xaaja la-aan in loo maro waa karaahiya sababtoo ah ninka junubkiihi hadduu soo dhex maraa masaajidka miyuu ku tukan karaa maya masaajidna nimaan ku tukanaynin in jid la mariya dariiq laga dhigto si dadba sibuu nabigu uga digay alayh salatu slam xadiidka ibnu khusaymiya keyrkii warinayeen aakhiru zamaanka wuxuu ku tilmaamay in masaajidda ixtiraamkooda inta uu yaraado xataa tutakada almasaajidu turuqan ilaa masaajidii wadooyin laga dhigto marka masaajidkii wado inaad ka dhigato lama ma fiicna <coughs> maadaama caabiri sabiilin lagu yidhi ayadda waxaan ka dhadhansan karnaa inay xaajo iyo baahi maritaan jirto in laga dacaada dhigta maritaankiisana kaan junubka ahaynan tukanaynin baaba laga dayriyey midaan tukanba karin baahi la-aan laga fiicanuun kusoo ururi buu yidhi halkanna wuxuu ka bilaabay faslun qaabka loo qabaysanayo wey <clears throat> haddii janaabadii iyo axkaamta ka dhalanaysa muxaramaadkii ku salaysnaa aynu soo marnay janaabada sidee baa looga qabaystaa <clears throat> haddii su-aasha la keeno <clears throat> waxaynu leenahay qabayska janaabo laga qabaysanayo waa laba nooc waxaa la yidhaahdaa alguslu lkaamilu qabays dhammaystiran iyo nooc labaadoo la yidhaahda alguslu lmujziu qabayska kaa gudaya inta waajibka inta ee guslulmujzi ha haynoo dambayso gusliga kaamilkaa ah buu soo hormariyey <clears throat> yabdau lmuqtasilu qofka qabaysan wuxuu ku bilaabi bitasmiyateeto bisimka u qaban kow uma biisaalati qadarin wixii wasakhiya nijaaso ah buu iska zuulin waa laba uma wuduu'in wayse weeye ka wuduu'i salaati waysadii salaadeeda oo kale waysadii salaada ah. kadibna waad weysaysan waysadii salaada oo kale uma yufiidu lmaaa kadib biyuhuu ku shubi calaa ra'sihi madaxiisa alaaan saddex jeer buu ku shubi naawiyan isaga oo niyoonaya rafca aljanaabati janaabadii aw ilxaydi xaydkii inuu kor yeelayo aw istibaaxati salaati ama salaad uu banaysanayo wa yukhalilu shacrahu timihiisana biyaha wuu gelgelinayaa uma calaa shiqihi laymani kadibna dhinacaysa midigtaa buu dhaqayaa alaaan saddex jeer uma alaysari bidixdu haddana dhaqayaa alaaan saddex jeer wayatacahadu wuxuu si gaara ugu dadaalayaa macaatifahu meelaha laablaabka jirka ah oo godanayn biyuhu markasaa saa la ysugu shuba durbo gelin ama dhagaha godaalkooda ha noqdo ama kilkilaha iyo xaglaha ha noqoto ama xagga hoose iyo bowdyaha iyo ha noqoto ama caloosho hilib yeelatay laalaabkeeda ha noqoto meel kastoo ina biyuhu laga cabsanaya toos inayna u gaarin oo wayarahalaab iyo jiiro ku jirta buu ku dadaalayaa wayadluku jasadahu jirkana wuu marmarinayaa ee ku shubitaan keliya kuma daynayo sidaasuu samaynayaa markuu ka qabaysanayo janaabadii xaydka wixii dheer uu ku iman masalada wuxuu yidhi bisinkaad ku bilaabi <clears throat> bisinka in lagu bilaabo qiyaasan cala alwuduu'i wey weysadii waxaynu soo marnay culimmada qaarna waa waajibiyeen laakiin madhabku waa sunno in bisinka la qabto maadaama ay sunno tahay waysadii bisinka in la qabto xadad asqaroo yarna ay ahayd janaabadii oo xadad ka weyn ah waa min baabi wlaa qiyaasulwlaa way yidhahdeen marka warka nuxurka hadalka bisinka baabkani wuxuu ku soo ururayaa qiyaasan cala alwuduu'i daliilka ugu xoog badan kaawe daliilka labaadi waa xadiid daciifoo fuqada fuqahada lagu ibtileeyey ama lagu imtixaanay ama agarka mualifiinta iyo musanifiinta lagu imtixaanay waana xadiidka kullu amrin dii baalin laa yubda fiihi bibismi illaahi fa huwa aqacu fa huwa abtaru la yidhaahdo wey xadiidkuna ma asixino waan ku ixaalayn dacfiga uruqdiisa waaba xadiidka ugu horeeya irwaaulkhaliilke sheekh naasir halkaas uruqdiisa ugu faahfaahiye ka doona xadiidku ma asixin dacfi dhow oo fadaa'ilulicmaal loo daliishan karana ma aha tasmiyadii haddaba waxaa la isweydiiyey waxaan kaloon uga qiyaasanaynaa bay dhaheen acmaal badan bay shariicadu bisinka in lagu bilaabo jeclaysatay haddaad cunto bilaabayso bismillaahi baa sunnaa haddii aada guri gelayso bismillaahi weeye haddii aada gelayso musqul bismillaahi baa lagu yidhi dheh oo isagu maqabayskaa ka ayaan daran bay yidhaahdeen kuwaasoo dhan laga wada qiyaaso ayib su-aal baa timid qadarka bisinka la dhahaya muxuu yahay inta axaadiidta baabka looga qiyaasanaya aan arkay bismi illaahi wey laakiin fuqahada jamhuurtoodu in badan waxay leeyihiin akmaluhu bismi illaahi araxmaani araxiim way dheh bismi waa mujzi oo sunnadii way kaa kaafin waxay isweydiiyeen marka alfaada bismi illaahi haddaad musquul gelaysa an yaquula bismi illaahi baa lagu yidhi haddaa cunto cunaysa bismi illaahi haddaad dhexda gaadhayna awalihi wa aakhirihi ku darbaariye araxmaan araxiimi wax ku daray maba hayne araxmaan araxiim nimaya intaa ka keentana kaga darteen baa layidhi axaadiistanse maxaad uga jawaabteen waxay yidhaahdeen tanna waxbaan u haysanaa oo weji bay leedahay tanna jawaabteedu weji bay leedahay <clears throat> tan weji bay leedahayoo <clears throat> ta'asiyan bilqur'aani bay yidhahdeen intaa qur-aanka bisin ku soo arooray weli bismi illaahi keliya ma aragteen bismi illaahi marba qur-aankiiba suwarkii oo dhan lagu bilaabay tawba marka laga reebo bismi illaahi araxmaani lagu bilaabay ama haddii aan wej kaleo quraada qaato haddii qur dhanba bila stinaa'in lagu bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim waa cala qiraa'ati inaan suura anfaal iyo tawba suura waaxida ka dhigno oo bisinkaa bisanfaal ku bilowday aan ka dhignana qur-aankii oo dhan weeye haddii kale hal suurad baa laga soo reebayoo boqol iyo saddex iyo toban suuradood baa bismi illaahi raxmaan lagu bilaabay suuratu namal dhexdeeda marka la soo celiyeyna inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi araxmaan horta wax hariiba maahay dheheen bisinka kamaalkiisu qur-aankaan ka baranay inay arraxmaan raxiim lagu dara tahay horta halkaasaan wejiga ka keennay bay yidhaahdeen akmaluhu inaan dhahno amaa tan nabigu bismi illaahi keliyuu sheegay ah wej baan u heli karnaa bay dhaheen min baabi dikri lbacdi wa iraadati lkulli albaqara marka la yidhaahdo idbaxuu baqaratan keliya miyaa loo jeedaa haddaad tidhaahdo qul huwa allah qul huwa allahu haddaad tidhaahdo suuradoo dhan baad ujeedaa bay yidhahdeen waa min baabi almajaazi almursal oo min baabi dikri lbacdi wairaadat lkuli nabigu bismi illaahi markuu lahaa wax diidaya ma jira bismi illahi ramaan raxiim o dhan inuu ujeeday an yaquula bismi illaahi ee bismi llahi ramaan raxiimti la yaqiineen dhamaystirnayd inuu yihi uga jeeday baa dhici karta ihahdeen wa maca alixtimaali yatlu listidlaalu adoo waa nin inuu meeluu si kuu saaro raba si ula qaylbaxana laga yaabo waxu luqluuqana inuusan waayin wey alaa kulli xaal wejkaasay fuqahadu u daliishadeen masalada labaadii uu ku yidhi uma biisaalati qadarin wasakdaa la zuulin nabigay ka sugan tahay sal slam fii saxiixi bayna ku taallaa min xadiidi caaishata wa min xadiidi maymuunata labadaba qabayskii nabiga janaabada iyo markay fasirayaan waxay leeyihiin wagasala farjahu nabigu marka hore farjigiisuu dhaqi jiray wamaa asaabahu min aladaa wixii wasakahee gaartay buu iska dhaqdhaqi jiray bal intaa keliya kubayna koobina qaarkood waxay yidhaahdeen hasala farjahu markuu istijaystay hoos iska dhaqa iska nadiifiyo uma daraba biyadihi larda ilan gacantii shiiriya waxbaa soo raaciye dhulka ciiddu intuu saa ku yidhaahdo buu ciidda isaga dhaqi jiray horta wixii wasakdi iyo najaasaadka ahaa taa unbaa looga qiyaasan ilaan meeshan istinjada waxaa ku yaalla waa usaakhiya najaaso wey urtii soo raacday gacantana hadday baqaaya najaasa noqon lahayd dhulka iyo ciiddaa la ysaga dhaqay najaasaadkiibaa la iska nadiifiyey sow ma saa darteed sunnadu marka hore jirkaaga wixii najaasaada inaad ka nadiifisaa wanaagsan saasaa la doonayaa bay ma waajibba anaga sunan baan ka hadlaynaa weli qadarka mujsigee waajibkaa minhaaj lama hor horordee waan soo wadnaa isug uma wuduuinka wuduui salaati weyse weysadii salaadaa in la weysaystana hadda nabiga ay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam caaisho waxay leedahay nabigu hadduu qabaysanayo janaabo ka qabaysanayo badaa fakasala yadayhi gacmuu horta dhaqan jiray uma tawada'a kamaa yatawada'u lisalaati suu salaada ugu weysaysta u weysaysan jiray kadib muxuu gacmuhu biyaha gashan jiray fa biha usuula shacrihi madaxa timaha salkooda buu gacmaha gelgelin jiray saddex jaar buuna ku shubi jiray xataa idaa ra'aa markuu is yidhaahdo anqad arwa ashacra timihii ka dharjiyey biyaha markuu is yidhaahdo buu kadib wuxuu ku jirkiisa inta kale biyaha ku shubi jiray bay tiri riwaayadka qaarkood oo caaisho bukhaari warinayaa waxay leedahay jirka kale sida loogu shuubi jiray uma biyadihi calaa shiqihi aymani uma calaa shiqihi laysari bidigtuu dhaqi jiray kadibna bidixuu dhaqi jiray intaa dambe iyadu waa inta naskii bukhaariya uma biisaalati qadarin marka laga bilaabo saxiixaynkay ku taallaayo way sugan tahay wayatacahadu macaaطifahu meelaha laalaaban buu ku dadaalayaa waxaa weeye xadadka inta uu asiibay ee in laga daahira rafciyo ay tahay inay biyuhu wada gaaraan baa la doonayaa meel xadad lahayd biyaheediina ayna gaarin inayna asaxayninna horta baabulwuduu waad ku soo martay oo weylun lilacqaabi min annaari baad soo martay meelihii biyuhu dadka lugahooda ayna gaarin oo dadaalkii xadadkaa asqarkaa la rabay kanna waa la rabaa <clears throat> kan khusuuskiisa sow ma aha adilo kooxaan u helloo istaageersanaysa afraaddeeda dacfiba ha ku jireen midka koowaad waa xadiidkii abi hurayra oo imaamu abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo kayrkood wariyeen wuxuu leeyahay nebiguu ka warinayaa ina taxta kulli shacratin janaaba faqsilu shacra wanqu lbashara tin kasta hoosteeda janaabadu way gashaaye timahana si fiican u dhaqa jirkana si fiican u nadiifiya xadiidkan dacfi baa ku jiro nin daciif oo xaari ibni wajih la yidhahdaa ku jira laakiin waxaan leenahay xadiid kaleo macnaha laftiisa kabayaan hellay oo abu ayub alansaari laga wariyo cinda alimaam ibni maaja sunankiisa ku soo arooray isna wuxuu leeyahay asalawaat alkhamsu waljumucatu ila ljumucati wa adaau lmanati kafaaratu limaa baynahumaa shanta salaadood iyo jumco ilaa jumco iyo ammaanada oo la gutaayey waxa u dhexeeyay dembi dhaaf u noqdaan abu ayub baa wuxuu rasuulka ilahi wamaa adaau lamaanati amaanada la gudanayaana maxay tahay wuxuu yihi gaslu ljanaabati wey faina kula taxta kuli shacratin janaaba tin kasta hoosteeda janaaba ku jirtae janaabada si fiican looga dhaqo baa waxaa la yidhaahdaa ammaanada gudashadeeda isna laba cilaa ku jirto abu ayuub ninka ka wariyey wax kama maqale talxata bni naafic ninka kasii wariyey cutbata bni abi xakiiminna wuu xoogay dacfi baa xifdigiisa ku jira laakiin ogow kii hore macnaha waa lamid mid saddexaad baan haddana labadoodii baan kusii kabaynaa isna dacfiga ku yari jireen markaan isu geygeyno saan kaloo mid daciifa kaaga daba tuurayno adaa isdhiigi doona wey adaa isdhiibitaanka aqbali doona wy ka kalena muxuu yahay waa xadiiu caliyin axmed iyo abu daawud iyo ibnu maajah baa wariyey wuxuu leeyahay man taraka mawdica shacrati min janaabatin lam yagsilha in tin la egoo janaabo oosan dhaqin ninkii ka taga fucila bihi kada wa kada waxaa iyo waxaasa alla ku samaynaya xadiidkana hal cilaa lagu cileeyo cataa ibni saaib oo akhirkiisii isku darmaday baa wariyey waxaana ka wariyay xadiidkan xamaad ibni salama oo qabla alikhtilaaq iyo bacda alikhtilaaq labadaba wax ka maqlay <coughs> kuwuu ka wariyay garan mayno laakiin waxaan leenahay ninka mukhtalidka ah xadiidkiisii la kala garan waayey ikhtilaaqkii ka hor mise kadib waa dacfi yasiir oo kabma xadiidka hore inqiaaca iyo nin xifdigiisu wax ku jirana waa dacfi fudud oo kabma ninka xaaris ibni wajihana walow culimmada qaarkood ku yar taagsadeen qaar baane dacfigiisu waa kabmayaa war markaan isku darno iyo wain kuntum junuban fataharuu nabigu ficil ahaan uu timihii si fiican gacanta u geliyey uu ku fasiray intaa nimayaho marka la isku daro in meel walboo laablaab iyo ayna gaadhayni takhliil la sameeyo mas'aladaa daliil bay u tahay bay yihahdeen <coughs> wayadluku jasadahu sunanimo jirkiisana gacanta wuu marmarinayaa waajib maaha maxaa sunno uga dhigteen khuruuja min khilaafi man awjabahu fuqahada maalikiyadaa waajib ka dhigtay culimmada maadaama qaar ay waajib qabaan qaacidadii fiqhiga waxay ahayd alkhuruuji min alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun khilaafka in laga baxa sunno wey walihaada baan dalku shiljasadi ama aljildi aanu sunno uga dhigna bay yihahdeen intaa warka shaaficiyadu waxay uga jeedaan iyo waxay ku saleeyaan waxaan u maleeya waa waa ku dhacay wa fil xaydi caado marka laga qabaysanayana waxaa sunnaha tutbicu gabadhu waxay raacinaysaa ahara dami dhiigga raadkiisa firsatan maro firsata miskin qicata miskin in yaroo miski ah iyo cadar iyo barfuun la soo mariyey bay meeshii ka daba marinaysaa dhiiggan caadadii shiir buu leeyahay shirkii si loo zuuliyo shirkii si loo zuuliyo wax cadar iya wax leh oo miski yar intay soo qaadata iska marisa meeshii oo urtii iyo shiirtii ha zuuliyo asalku waa sugan yahay kaasoo caaisho xadiidkeedii lbukhaari iyo muslimba wariyeen bay ahayd gabadh baa nabigu uti alai sla slaam rasuulka ilaahayo caado markay u dhacda seer uga daahirsadaa bay tihi markaasuu si u qabaysan lahayd buu amray markaasuu wuxuu yihi khudii firsatan min miskin qiطco yaroo ama gobol yaroo miski a qaado fataaharii biha isku aahiri way fahmi weyday marka kayfa ataaharu bihaa bay tihi cadarkan aad sheegayso miskiga seen isu mariyaa nabigu waa xishooday marka markaasuu intuu foorsay subxaana allah taaharii bihaa saas ku aahiri caaishaa fahanto intay soo jiiday bay waxay tihi nabigu wuxuu kuleeyahay tatabacii bihaa ahara dami meelihii dhiigu soo maray marmari siay shirkii wixii u zuuliso halkaa labaad ka faa'iidaysatay oo xukunka uu sheegay waad ka faa'iidaysatay xukun labaadna waad ka faa'iidaysatayoo qofku waxaa wanaagsan dad hadduu dhex imanayo dharkiisii iyo kabihiisii iyo sokiskiisiiyo waxa shiiraya inuu iska ilaaliyo waxa shiirtaa inaad iska ilaalisaa wanaagsan mid saddexaadna ku darso waxyaabaha qaarkood sii faadhfaadhitaankooda ka xishoodkay ku fiican yihiin sax in allaha laa yastaxyi min alxaq laakiin iyadii lafteedii inaad yar duuduubtoo yar dulmarmarto si waxaad u jeeda laguu fahmo baa wanaagsan laakiin wixii beede inaad iskaga dhufato kii laga xishoon jiray carabka daruurana ayna kugu qasbin ma fiicna siday soomaalidu tiraahdo un weeye doqonta usha cagteeda ku dhufo hadday fahmi weydeen markaa gogeeda ku dhufo marka rig intaad ka siinin ba horta wixii aga marmaro yaraha tiltilmaan oo waxyar xeeri anshax iyo aadaabta afkaaga bar anshax xumadana erey ereyga laga xishoodana afkaaga ka ilaali intii suuragala waayo afkaaga inaad eray laga xishooda ku ballaadhiso anshax wanaagsan maaha xishoodka iyo sariigtana nafta in la baray ku fiicanta oodan barin xishood la-aanta iyo wax walbaba xaarfajaaskeeda aadan barin fain lam tajidu haddaynan helin noocii miskigae nasku sheegay fatiiban cadar hayrahu isagaan ahayn oo yaquumu maqaamahu hadafkiiyo kaayadiina fulinaya miskigaa u fiican oo nasku sheegay fain lam tajidu haddaynan helin faiinan dhoobiya ciid oo maxaa ciidda xaggee laga keenay waxaan ahar raa'ixa iyo ur baa la zuulinayaa nabiguna markuu istijaystay raa'ixadii iyo urkii ciid buu ku tirtiray gacantiisa ku zuuliyey qiyaasan calaa haada iyadana faiinan dhe marka fain lam tajidu haddaynan helin meeshay ku daahirsanaysa waawaa musqulahanan mutineel ku saaran yahay musqulihii mutineel ku saaraa haddaynan saabuun iyo horey wax usii qaadanin ay halmaanto hawsha iyadoo bartan kaga jirta un ciid miya heli maya kafal maa uu biyaha ku filaanaya insha allahu tacaala biyihii baa ku filaanaya walwaajibu waxaa waajibkaa minhu min algusli qabayska aan soo sheegnay shay ani laba way kan maxaan galle hadda alghusl lmujzi ama waajib baan gallay kaamilkii weeye mustaxabka ahaa kaa haddaad rabto inaad ka fudaydsato ama mararka qaarkoodba wax kamida kaa tago qadarka lagama maarmaanka ahee la-aantii aan qabays kaa asaxaynin waa kee walwaajibu waxaa waajibkaa ah minhu kaas shay aani laba keliya waayo kow anniyatu waa niyo cinda awali asli gusli mafruudin marka ugu horayseed xubin waajiba dhaqayso inaad qiniyadii rafcu lxadath ama istibaaxatu salaati rafcu janaabi rafcu lxayd iyo inaad niyooto wey waayo xadadka rafcu lxadathi waa cibaada cibaadadana niya laga rabaa wa inama alacmaalu biniyaati laba wa tacmiimu shacrihi wa basharihi bilmaay jirkiisa iyo timihiisana biyo inuu ku camimaa laga doonayaa axaadiistii is-uruursanaysana waan soo marnay nabiga sifadii qabayskiisiina waan aragnay jirkoo dhan inuu wada gaadhsiiyey labadaasaa lagaa doonayaa haddaad jirkoo dhanna wada gaadhsiiso niyadiina la timaado way kaa asixi maxaad xaggeed gaadhsiin laakiin meelo khatar ah oo hadaan hadda soo haynayo afka waxyaabaha qaarkood in lagala xishoodo ahayd baa la marayaa marka waxbaan kor ka magogi doonaaye nin walow adiga saad u fahanta wey rag iyo dumar baa loo soo noqday macaatifta qarsoonta inta waajibka ah dib loogu soo laabtay meelihii kale markay soo dhammaadeen xubnihii tarankaa la isla soo galay xubnihii taranka baa la isla soo galay waana meelihii u adkaa ayib xataa maa taxta qulfati gayri lmakhtuuli ninka aan gudnayn haragga la goyn jiray marka la gudayo inta hoosteedaa xataa waa inuu biyaha gaadhsiiyo laabaa waayo inaad isgudday ahayd qalad bay meesha ugu taallaa adoo janaabo kugu dhacay maxaa horta qoloftan meesha ka lalbiyey haddaad tiri xaraj baa ku jira xarajka adaa sabab u ah inaynu ku taallaba meesha ma ahayn haddaad ka goyn weyday waayo kaadidii markay soo baxday haraggan dhexdiisay soo martay sow maaha inuu go-naaday ahayd fatanajasa waa nijaasoobay wa asaabathu ljanaabatu asalka sharcigu meesha inuu ku yaalla ma ahayne shibhu ajnabi wey maadaama shibhu ajnabi uu yahay baain ma aha xukunkiisana qaadan maaye xukmu daahir buu qaadan macaaiftii daahirka ahayd buu la mid yahay ninkii aan gudnayn haraggan gudninka la goyn lahaa ama hanjaf dheh ama balag dheh maxaa kaloo la yidhahda ama qundul dheh saddexdaasaan u garanayaa maxaa kaloo dhaha ya maaha kan saas maaha erayga waa kaa khaldan yahay aan udhihi maayo afkayga soo mari maayo a kaa kaldaya burye qab eragaa ku dar lakin burye keliya hadhihin burye qab haddaad dhahdo markaasaa la gara burye keliya haddii la yidhaahdo baabulxashafay aadi maaa lii baajana waa la sheegay adu waxaa laga hadlay waad fahantay soo maaha gudaheeda korka ma aha intii la goyn lahaa gudniinka gudaheedu xukmu lcudwi daahir bay qabtaa maadaama khaaan ay meesha ugu taalo in la gooyoba ahayd taa waa masalada koobaad xataa hadduu hadda soo islaamo waktatin isgud baa taalla waana soo marnay ayib intaa raggii garanay raggii intaa fii xukmi daahir bay leedahaad tidaahdeen iyadoo dadanoo daboolan ila nisaai aad marka intan waxay ga qaadan koraynaa intaan akriskeeda jublada waxay ka qaadaan waa kora in lahaa laakiin mukrahun akaaka laa baal ma maqasha wuu qasban yahay geesinimo kama aha waay geesinimo igama ahe kitaabka intan haddii laga boodi karo markaa akriyay waxaan idhi wagoyn intan haddii la tirtiri lahaa way fiiclaan lahayd ayib wamaa yadharu inta soo baxda min farji mar hayibi gabadha garoobta ah farjigeeda inta muuqan karta idaa qacadat lixaajatihaa xaajadeedaha iyo xaajo gudashada hadday u kada loobsato wey goortay kada loobsato inta banaanka laga arki karo fii xukmi daahir bay qabtaayo iyadana markay janaabihi xayd ka qabaysan waa inay dhaqdaa wey waana intiis siday dhaqaysay buu ku leehay walow sharaca hadduu gudo gala qabayskii uma axdaa ay waysadu ka jabta fii anaa'ihi qabayska dhexdiisa tamamahu waa iska dhammaystiranayaan soo ma walaw axdaa fii anaa'ihi aniga wuxuu yidhi walaw sharaca uma axdaa fii anaa'ihi tamamahu isla macno wey walaw axdaa hadduu waysadu ka jabta wey fii anaa'ihi anaaءa algusli qabayska dhexdiisii hadday waysadu kaga jabto tamamahu wuu dhammaystirayaa intii horena soo celin maayo ama hadduu xadatho janaabo ka timaadaba dheh labadaa macno waa ixtimaali kartaa laakiin ujeeddada hadda siyaaqa uu keenay waa waysadii qabays waxaa waajibiya labadii sabab ee ragga iyo intii dheereed ee dumarkan soo marnay laakiin maxalushaahidku qabayskii sunnada ahaa baad samaynaysay waad soo weysaysatay adoo qabayskii dhexda marinaya bay weysadii kaa jabtay ama waad istaabatay cinda shaaficiyati ama neef baa kaa timid cinda aljamiici waysada jebisa ama naaqid min nawaaqidulwuduu'a baa kugu dhacay waad dhammaystiraysaa tamamahu uu dhammaystirayaa haddii aad xubnihii markaa qaybaad soo dhaqdo waxbaa ku laabna salaad kuma tukan kartid ee dib baad ka weysaysan masaladan asalkeedu waxay ku salaysan tahay iyo masaa'ilka soo soo socdo iyo masaa'il soo socda iman doona weysadii haddaad qabays janaaba a qabaysato yaadan soo weysaysanbe ama gabadhii caado ay ka qabaysato wayse damba uma baahna <coughs> waa laba xadad oo kala weyn labada xadade kala weynna haddii midka weyn la sameeyo ka yarna wuu hoos galaayo wuu raacaa waa waxa ay yidhaahdaan tadaakhulu lcibaadaati ama waxay culimmada gaaladu u yaqaanaanba tadaakhulu laxkaami fi lfiqhi lislaami axkaamta fiqhiga islaamiga isdhexgasha gasha min aahaara laga bilaabo ila janaayaad laga gaara kutub gaara laga qoray oo ilaa laba saddex kitaab baan arkay oo mabuuca qaybtan inaga waxaa niyaadka ahna kitaab laba mujalado wuxuu ka qoray saalex ibni khanim isadlaan ninka la yihahdo iyo ninka la yihahdo waxaa kitaab ka qoray doctor cumar sulayman alashqal risaalo la yihahda maqaasid lmukalafiin buu ka qoray isaguna tadakhul niyaat iyo lmaqaasidna waa baab tadakhul laxkaami fi fiqh lislaami tadakhulkan laga hadlayo mid noocna waaxidna waa noqon kartaa axkaamtu min anwaac mutacadidana waa noqon kartaa ninkii baa junubay qabays baa ku waajibay markaasuu haddana isagoo qabaysan buu junubay ma hal qabays baa mise laba qabays wey waa masaa'il xataa xuduudda iyo tacaasiirta iyo jinaayaadka nin baa waxaday lama qabanin maalinkii labaad buu waxaday lama qabanin maalinkii saddexaad baa la qabtay saddex sariqaa ku sugnaatay ma saddex qaci baa lagu sameeyey mise qaci waaxida yakfi masaailka tadakhul axkaamka la yihahda waa masaa'il yar maaha waa fara badan yihin masaa'ilka sidaas oo kaleeta ay ka mid tahay masalada haddaba weysadii xadadkii asqarka ahaa iyo xadadkii akbarka ahaa akbarkii haddaad la timaado asqarkiina wuu hoosgeliyo wuu raaci mas'aladaasaynu ta'siilin oon meel dhigaynaa waa xada aar iyo abar xadatayn akbaraynna waa inoo iman doontaa minhaaj lama hor iyadaa inoo iman doonta masaladaas haddaba haddaynu meel dhignoon qariray xadadkii akbarka ahaabaa kaaga filan anoo qabayskaygii qayb soo dhammaystay qaybna ii laabantao dhexda sii maraya oo madaxa intaan dhameeyey inta kala wada baa waysadii iga jabto xadana aqdul wudu igu dhacay qabayskaagii waa dhammaystiran laakiin kuma tukan kartid ilaa dib ka weysaysato waayo xubno aada soo dhaaftay baa wixii xaddat asqar la xiriiray intaqada haddaad dib u dhaqdana kugu filan haddaadan dib usoo wada dhaqinna waad weysaysan masaladaa waa masala walow talabada shacruhu timihiisa hadday duuduubmaan wajaba naqduhu inuu furfuraa waajib ku ah in lam yasil ilmaau biyuha haddaynan gaaraynin ilaa bainihi salkiisa masaladan oo masaa'ilka fiqhiga ilaa xad mushkilada ee culimmadu aada madaxa isugu dareen wey madaxaagii hadduu adkaado ama timahaagii waa duubtay rag iyo dumarkaa doonaya haw gabdhihii way dabeen ama nin reer baadiye aada ahaydoo baadiyihii markii boodhkiiyo ku batay injirtu dhalatay baa dawadii baadiyahee xaraarta la dhihi jiray iyo dhoobada baa dusha kaga maluuqdayba way adkaadeen deedna qashinkaa markay neeftu ku noqoto reejirtu way dhimataa tan iyo ukunteedu waayo meelay hawo ka qaadata malo nab baa lagaga dhigay ama reer magaal baad noqotayoo dawooyinkan jilka iyo kuwa lamidka ah bay dhallinyaradiiiyo da-yartii timaha nag kaga dhigeen anaa de tima la jilciyaad arki jirteene jareer la raadinaya weligiin ma aragteen daayarteenna aan ku aragnay daayarteenna baan ku aragnayo galbeedkaa la daba socdaa aduu timihii way isku dhegdhegeen walow talabada shacruhu timihiisii hadday isku dhegdhegaan wajaba naqduhu inuu furfuraa waajiba in lam yasir ilmaa-u biyuu hadaynan gaaraynin ilaa bainihi salkiisa waxay u daliishadeen axaadiidtii aynu isku soo kabkabnaya ina taxta kulli shacratin janaaba iyo nabigoo markuu qabaysanaya lasoo tilmaamay saxiixeynka ku qoran tahay inuu gacmaha takriir salka gaadhsiin jiray saasay daliishadeen waxay ku ta'wiiliyeen xadiidkii ummi salama iyo caaisha ay nabiga ka warinayeen xilligiisii sala allahu alay slam umu salama inay weydiisay rasuulka ilaahayow ini imra'atun ashuddu dafra ra'si qof dumaroo timaha dabataan ahay afa anquduhu ligasli ljanaabati janaabada ma u furfuraa timaha wuxuu yihi maya waxaa kugu filan biyaha inaad ku shubtaa kugu filan caaishana sidoo kaley warisayoo waxaa la soo gaadhsiiyey sidaa imaam muslim iyo keyrkii wariyaan in cabdillaahi bni camr ibni caas uu leeyahay janaabada markay dumarkiya ku dhacda timaha daban la furfuro waxaase cajaban libni camrin bay tiri <clears throat> oo markay xaydka qabaanna furfura muudho waxaan arkay xilligii nabiga annagoo timaha iyagu daban yihiin oo aan furfurinoo timaha biyaha dusha un kaga shubna culimaha raggiina uga qiyaasatay dumarkiiyo raggu isku mid weeye dumarkiiba sidana haddii la yidhi fakadalika rijaalu raggana lamid ka dhig shaaficiyadu waxay yidhahdeen maya timuhu salka inay gaadhayeen oo arrintaasi waxaan ku jamcinaynaa maadaama janaabada asalka in la wada gaarsiiye ay ahayd kuwanna la yidhi sidaas waxaan ka soo qaadaynaa ku jamcinaynaa inay biyo qaabkay u daban jireen biyuhu ay salka gaarayeen baan ku jamcinaynaa fuqahada hadday qaar dhihi lahaayeen ragga iyo dumarkaa la kala qaadi oo dumarkana waajib ma aha raggana waajib bay ku tahay lakaana qariiban wejkaa wejaan baciid ahayn buu noqon lahaa jamciga dawaahirta nusuustana ani isagaa iila dhowaan lahaa waxaan saa idiin leeyahay maanan aada u raadino cid saa u tidhi oo cad ma xasuusto waxaan saa u leeyahay waa lagu jamcin karaa xadiid baa jira tawbaan laga wariyo imaam abu daawuud warinayo sheekh naasirna uu saxiixinayo ibnulqayim iyo shawkani waa xadiid saxiixa ay leeyihiin xadiidkaa wuxuu leeyahay thawbaan baa wuxuu yidhi istaftayna anabiya sala allahu alayhi wasalama can ilgusli liljanaaba janaabada qabayskeedaa nabiga fatwo iyo su-aal weydiinay nabigu wuxuu yidhi buu yihi madaxiisa ha fidiyo falyaqsilhu xataa yabluga usuula shacri ilaa timaha salkooda gaarsiiya ha dhaqo wa ama almar'atu haweentuse falaa calayhaa anlaa tanquda wax dhiba ma laha timaheeda daban furfurin dhib ma laha litagrif calaa ra'sihaa talaata garafaatin yakfiiha saddex goor gacmaheeda intay qaada ha ku shubta ku filane waxaad moodaa xadiidka tawbaan ay culimmadaa tasxiixinayaan sheekh naasir ibn alqayim shawkani tasxiixinayaan waxaad moodaa inuu kala qaaday rag iyo dumar oo raggiina la yidhi timaha ha fidiyaanoo ha baabusha kiciyaano salka ha gaarsiiyaan dumarkase la yidhi maya iyagu korka ha kaga shubaano inay furaan laguma laha waxaan filayaa wejkaas haddii lagu jamcin lahaa xadiidkaa thawbaan inuuba jamacii labada adilada ah inuuba caddeeyey baabaad moodaaye bal marintaa dib baan u baari doonaa wixii kale igaga soo kordha aadu maanan baarinoo waan ka yar mashquulay waman calayhi najaasatun ninkii najaase ay ku taalla yaqsiluhaa wuu iska dhaqi sida fiican uma yaqtasilu kadib buu qabaysan ee hal mar yuusa isku dhaqin wayakfii lahumaa labadoodii wadajir waxaa ugu filan aslatun hal dhaqitaan oo daahirisa filasaxi sida raajixe ee doortay raafic isagu wuxuu le hal mar kuma fille marka hore najaasada waa in la dhaqaa marka dambena laga dabaqabaystaa sida asaxe raajixaase hal dhaqitaan oo wixii wada zuuliyo haddii la helo kifaaya kugu filan wey walow kaana calayha haweentii haddii lagu leeyahay gaslu janaabatin janaabo qabayskeed iyo waguslu xaydin xayd qabayskiibaa lagu leeyahay fakhtasalat liaxadihimaa midkood bay u qabaysatay oo niyootay kafaa canhumaa kaasaa labadiiba kaga filan marna xayd u qabaysa marna janaabo la dhihi maayo waa laba qabayso fii martabatin waaxidatin oo laba waajiba wey laba waajib wey labadii waajib kayfiyadii qabaysku waa isku mid niyadiina waa rafcu lxadatho waa waaxida hal mid haddaad niyooto dakala fiihi aani cibaadaadka tadaakulkoodana waa shayun laa yunkar shayun laa yunkar waa tadakhul اcibaadaat qabayska janaabada iyo xaydkuna waa cibaada oo ma laa yunkar maxaad ii leedahay waxaan kuu leeyahay taxiyat lmasjid baa lagaa rabaa markaad soo gashay salaadii subaxoo la aadaamay baad soo gashay labadii ragcadood ee fajarkaa tukan iyagaa fajarkii iyo taxiyadii labadaba noqon kifaaya labadaba salaadii subax baad kusoo gaartayba tanaa faralkii iyo taxiyadiiba noqon marka tadakhul cibaadaat waaba wax caadiya wey mar haddii tadakhul cibaadaadka la yaqaano labadii cibaadana isku mid yihiin takraarku wax manfaca iyo maslaxo ziyaado uu keeni ma laha mujarad idaacatu maain wa maalin wey saa darteed niyo waaxida takfi can niyatayni wa guslu waaxidu yakfi can lguslayni waman iktasala maratan waaxidatan halman ninkii qabaysta biniyati janaabatin wa jumucatin niyad janaabe iyo jumcu isu keenay xasala labada waa xasili waa waajib iyo sunna waayo fasalka soo socda yusanu guslu jumucati buu ku qabayskii janaabada iyo jumcadu waa waajib iyo sunna isu yimid waajibki iyo sunnadii isu yimid hadduu labadiiba niyoodo labadaba way israacayaan walidaliku ibnu cabdilbar isagu wuxuu leeyahay waajmacuu ana man iktasala yanwi ljanaabata waljumucata jamiica fii waqti rawaaxi an yujziahu minhumaa minha waljumucata jamiica ninkii niyooda qabays oo janaabe iyo jumca waktigii jumco loo qabaysan jirayna la gaaray way isku raaceen buri inay ka anfici ilaa qawma min ahli aahiri wa bacdi mutaakhiriin qolyo aahiriya iyo qolyo mutaakhiriina unba arrintaa muranka ka ibn lmundirna isagu wuxuu leeyahay qaala akaru man naxfadu canhu lcilma inta ugu badan culimmada cilmi aanu ka soo gaarnay ka xifdinay amaan ka warinay ana almuqtasila liljumucati waljanaabati labadaa ninkii u qabaysata ana almuqtasila liljanaabati waljumucati guslan waaxidan u qabaysta yujziuhu waa ka gudayaa masaladaana baabu tadaakhulkii unbaa lagu xambaaray haddii faqaada shaaficiyada iyo istixbaabka jumcada la yidhaahdana ahamuhumaa awkaduhumaa haddaad niyootay horta qabayskii waajibha waa kaa dhacay kii sunnada istixbaabu sunna u baahan niyu u baahan waayo wujuub iyo sunno hal niyo ma noqon karaan waxaan leeyahay hal mid ma gudi karto mid waliba waa in la jamciyaa aw biniyati axadihimaa ama midkood baad niyootay xasala isagaa kuu hirgalaya duuna laakarika kale maya jumucaad niyootay sunaad niyootay kii waajibka aha gudi mayso waajib baad niyootay kii sunada kuu gudi mayso wailaa masalada baabu tadaakulkii aqsaashii iyo ikhtisaalaadka intii kala xirirtay way halkaasaan caawana ku diraynaa wallaahu aclam